ibn cabdilwahaab ibnu sulaymaan ibnu علي alwuhaybi atamiimi shiikaas ayaa iska leh wuxuu ka hadlayaa cibaadada allah in loo kali yeelo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen baabkaas oo ah ilaahay cibaadada in loo kali yeelo lagama alifin kitaab kitaabkan la mid ah inta culummadu ay aqriyaan ee sheegaan baabkaas wax kitaaba oo kitaabkaas lamida ah lagama alifin waa kitaab aada u qiimo badan kitaab weynna ah lixdan iyo lix baabuu ka kooban yahi lixdan iyo lix baab ayuu ka kooban yahay oo baab walba masale gaar ah oo ilaahay in cibaadada loo kali yeelo ka hadlaya uu u guntay imaamkan markaa kitaabka alifay uu ka dhashay qabiilada reer tamiim waa tamiimi qabiilo macruufoo la yaqaano weeye bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen abu hurayra inuu yidhi radia allaahu canhu laa azaalu uxibu bani tamiim bukhaari muslim ku yaalla ma ka suulayo inaan jecelahay tamiim qabiiladaas waa jecelahay weligay ka suuli maayo inaan jecelahay sababtuna waxay tahay min alaain samictuhuna min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saddex arrimoodan rasuulka ilaahay ka oo rasuulka ilaahay aan ka maqlay aan u jecelahay u yidhi abu hurayra samictu rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama yaquul hum ashaddu ummatii cala dajaal midda koobaad waa nabigan ka maqlayd isagoo leh ummadayda dajaal dadka ugu daran ee dajaal inta la colaysanta ugu adadag waa tamiim qabiiladaas wey wax dajaal la colaytama ee ka hor yimaada kuwa ugu adadag waa banutamiim saaswaa wax lagu jeclaaba marka ila dajaal waa gaalka ugu weyn ee dhulka soo mara waa wax la jeclaaba marka alcilmiga gabana waxay idhahdeen addajaal asha ku jirta waa jinsiya ee ma ahan cahdiyo ki ishala ah kaliya maaha kan ishala iyo kayrkiisba wey qolada qubuuriyiinta xabaalo caabudkaana dajaajiladay ka mid yihin dajaajilada ay ka mid yihiin rijaal reer bani tamiimaha ilaahay u weynaa subxaana wa tacaala u taagay oo burburiyey oo caalamka mashriq iyo maqrib qoraxdu meeshay ka soo baxday meeshay u dhacdo inta ka dhex leh ku faafiyey tawxiidka nebi maxamed oo la soo diray sala allahu calay wasalam sababna uu noqday haddii la yidhaahdo asha ku jirtaa waa cahdiye dajaalka nabigu sheegayna tamhiid iyo goboldhig ay u tahay inay dajaalkii weynaa la dagaalamayaan inay tawxiidkii sii nashriyeen oo ay qubuuriyiintii iyo ahlu shirkigii ay la dagaalameen tan kaleeto wuxuu yidhi abu hurayra oon ku jecelahay waxay tahay wa jaaءat sadaqaatuhum sakooyinkii laga soo aruuriyey reer tamiim aa yimid uu yidhi waqtigii nabiga sal اllahu calayh wasalam faqaala nabiyu sala اllahu calayh wasalam haadihi sadaqaatu qowmina kaasaa nabigu yidhi waa sadaqaadkii qoomkayaga iyo tolkeen nabiga asagaa isku tiiriyo isku aaneeyey taasna waa ku jecelaha yidhi hadday qoomkii nabiga yihiin tan saddexaad wuxuu yidhi wa kaanat sabiyatu minhum cinda caaisha gabar addoon ah oo reer tamiim ah aa faqaala rasuulu llaahi sala اllahu calayh wasalam actiqhaa fa inahaa min waladi ismaaciil xore uu yidhi soo reer tami maaha nabi ismaaciil ay ku abtirsantaa isku meelaan ku abtirsannahay xore saasuu nabigu yidhi sala allahu alay slam saasaan u jecelahay bukhaariiyo muslim ayaa wariyeen qaarna waxay ku eedeeyeen oo waxay yidhaahdeen shiikha ayaa dicaayad iyo iyo iftiraa iyo cadaawad loogu faafiye ala waxay dhahdeen meesha uu ka soo jeedaan ba lahayn maxaa najdi uu ku dhashay yihahdeen najdi waa reer najdi najdina nabigaa sheegay yidhahdeen qarnu shayaan ka soo dhalanaya gees shayaan marka taasaaba calaamad ah inaan waxba laga qaado qarnu shayaan aa ka soo dhala doona aa nabigu ila yihahdeen sala maadaama gees shaydaan ka soran geeskii shaydaan waa maxamed cabdiwahaabiy ninkaas dhahayayaan xabaalaha la caabudin weeye culammadu marka waa ka jawaabeen wuxuu ku dhashay najdi saasa ceeb u ah ayda waa ka jawaabeen qabuuriinta warkoodaas bay ka jawaabeen waxay yidhaahdeen marka qolooyinka quburiyiintu najdigii ku dhashay weliba wuxuu ku dhow yahay yihahdeen iyo meeshuu ku dhashamay agjawaab waa dhul isku dhaweyre musaylamatulkadaab marka meel uu ku dhashay qofka ku dhawaaday waxay yidhahdeen qayr ma yeela karo qayr ma yeela karo waxaa jawaabay markaa laba arrimo jawaabo aad u badanay ka bixeen culammadu laakiin laba un baan ku soo gaabsanayna laba ayaan ku soo gaabsanayna jawaabta ugu horeyda waxaa sheegay sheekha fatxulmajiidka iskale oo awoowaha u yahay maxamed cabdiwahaab asheeq cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu sheekh maxamed ibn cabdilwahaab oo wuxuu ku yaalaa majmuuqu rasaa'il walmasaa'il juska afraad safxada laba boqol lixdan iyo afar ayay jawaabtaas ugu taalla wuxuuna yidhi kow ana adama waalmadxa yaqacu cala alxaali laa cala almaxalli waxa ugu horeeyo qof kastoo qofka meesha deganay ku dhacda ee meesha la degan yahay kuma dhacdo ah, meesha la degan yahay kuma dhacdee ammaanta iyo caydu qofka meel degay ku dhacda oo ama ammaanan ama caayan adiladeeduna aaday u badantahay kutusi karta adiladeeda kutusayda waxaa ka mid ah nabigu yaman waa ammaanay waxaana deganaa jiro ka soo baxay aswadulcansi oo nabinimo sheegtay aa ka soo baxay nabiguna waa ammaan markuu ammaanayo dadka wanaagsanuu ku ammaana maahane waxa weya aswadulcansi ammaanay maa nabigu sal allahu calay wasalam yamanuna kuma ceeboobinoo laguma ceebayn aswadulcansi inuu ka soo baxo wakadalika sidoo kale madiinatu rasuulilaahi waxaa deganaa yahuud dhufays ayaday u ah halkaasay deganaayeen waxayna noqotaa xaruntii nebi maxamed u hijrooday iyo saxaabadiisu iyo dhufayskii muslimiintaay noqoto ee yahuuda deganaa jirta ilaahay kuma ceebayn rasuulkuna kuma ceebayn maka almukarama maka cadowgii nebi muxamed la dagaalamay sala allahu calayh wasalam oo ugu adkaaya deganaa quraysh ee mandheerta saaray nebi maxamed sala allah alay waxayna ahayd axabu lbilaadi ila nebiyi sala la nabigu meesha dhulka ugu jeclaan ayada intaas iyo kayrkeeda waxay ku tusayaan ana adama wاlmadxa yaqacaani cala alkhaali laa cala almaxalli dadka meesha deganay ku dhacaan ee dad meel la degan yahay kuma dhacaan saas darteeda musalimatulkadaabaa meesha meel u dhow deganaa waxa weeyaan wax lagu ceebeeyo ma ahan imaam muslim jawaabta koobaad waa midaas aلثaanي jawaabta labayda waa jawaabtuu bixiyey alimaam sheekh cabdulaiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu sheekh maxamed ibn cabdilwahaab minhaaj tasiis wtaqdiis fi radi calaa ibni jirjiis kitaabkaasuu ku yaallaa jawaabtaasuna ku taalla waxaana ka soo naqlinaa dacaawa almunaawi'iin lidacwati sheekh maxamed ibn cabdilwahaab safxada laba boqol iyo afarta jawaabta khulaasadeedu waxay tahay waa dheerta aad u dheerta ahcilmiguna jawaabtan aaday ugu dhaadheeraadeen culimmada jawaabtana labadooda iyo saddex iyo afar iyo shan maaha ee waa ka badayn wuxuu yidhi marka koobaad xadiidka nabiga sal allahu calayh wasalam ee sheegaya najdi inuu qarnu shaydaan ka soo baxayo qarnigaas waxa weeyaan meesha uu ka soo baxayo oo nebi moxamed ishaaray ma aha najdulxijaaz ee waa najdulciraaq wey waa ahlcilmiguna sidaasay cadeeyeen adil cadcad iyo waaqicuna waa u markhaati kacaya tan ugu horeyda alimaam abu sulaymaan alkhaaabi wuxuu najdi min jihati lmashriq horta najdigu dhanka qorax ka soo baxun jira dhanka qorax ka soo bax madiinayaa ka jira qof kasta oo waxa weeyaan dhulka yaqaan wuxuu fahmayaa madiine marka la joogo ciraaqa ka xigta meesha qoraxdu ka soo baxdo ee kama xigto najdidan oo waxa weeyaan sheekh maxamed cabdiwahaab ku dhashay maba ka xigto dhankaasi waqooyi ka xigta iyadu ugu horeyd qofka madiine jooga najdigiisa waa baadiyaha shaam iyo hareeraheeda waa baadiyaha shaam iyo hareeraheeda weeye najdina waxaa ladhaha asalka dhulka meesha sarayda qawrna meesha godanaa la yidhaahdaa markaasuu wuxuu yidhi وqاaلت dawاdiy أن نجدa miن نaaحiyaة الcراq ذakra hada alxaafiظ بن xajar xaafiظ بن xajara sidaas u cadaynaya inay tahay najdida la sheegayaa ciraaq xaggeeda waxaa kaloo u markhaati kacaya afarka imaam muslim صaxiixiisa uu ku wariyey cabdاللaahi بن cmar بن khadaab radي الlaه canهu inuu yidhi yaa أhل اcراaq maa as'alakum can isakiirati wa arkabakum lilkabiira waa inala yaaburi reer ciraaqow kori ogidinaa dunuubta waaweyn oo weydii ogidinaa mid dayaha waxay weydiiyeen boodada ama injirta dhiigeedu ma najaasa mase maaha xuseen ibnu calina iyaga dilay wuxuu yihi wax la yaabla wey xuseen ibnu caliyaa dishe saxaabiga aalubeydka ehelkii nabiga ah dhibkiisa aakhira maxaa lagala kulma laakiin injir dhiiggeedaad weydiinayda wax la yaab lahatiin reer ciraaqu markaasuu yihi cabdulaahi bni cumar samictu rasuul اllaahi sal اllahu calayh wasalam alfitnata tajiiu min haahunaa fitnadu halkaasay ka imaaneen meeshaas qoraxdu ka soo baxdo halkaasay ka imaaneen dhankaas wawmaa biyadihi ila mashri dhanaca qoraxdu ka soo baxa buu ku ishaaray nabigu gacanta sal lahu calay wasalam fitnadu halkaasay ka imaana gacantiiu ishaaray nabigu sal ilaalmashriq uu ku ishaaray taas marka waxay caddayday meesha fitnadu ka imaanay geeska shaydaanna ka soo baxaa inay tahay ciraaq oy arrintaas ciraaq ku gaarta ishaaro xisi ah ayuu nabigu ku ishaaray bal mucjamun kabiirka abaraani nas ahaanay ugu timi in meesha fidnadu ka imaanayda ciraaq tahay inuu nabigu yidhi sal allahu calay wasalam marka naska abaraani mucjamulkabiirka iyo qowlka saxiix muslimka ku yaalla cabdilaahi bni cumar iyo ahluluqada dhammaan waxay u markhaati kacayaan meesha qarnu shaydaanku ka soo baxaa inay ciraaq tahay waaqicuna saasuu cadayna waaqica saasuu oo ciraaq ma jirto muslimiinta fitna ku timid ilaa ciraaqay ka timid mama jirto dhammaan fitanka oo dhan khawaarijta ayagay ka soo baxeen oo xaruuraha waa ciraaq meeshay ka soo baxeen waa iyada meeshii lagu dilay xuseen ibnu cali fitantii dhibaatada weyn reebtay xusein ibnu cali bn abi aalib waa ciraaq waa ciraaq fitnadii cabdiraxmaan ibnu lashcaf meeshay ka soo baxda waa ciraaq fitnadii mukhtaar ninkii la dhihi jiray ee nabinimada sheegtay meeshuu ka soo baxay waa ciraaq meeshii wilaayadii xajaaj ibnu yuusuf saldhigga u aheed ee dhiigga muminiinta lagu daadiyey waa ciraaq jahmiyadu meeshay ka soo baxdana waa ciraaq raafidadu meeshay ka soo baxday xarunta u ah ilaa iyo hadeerna waa ciraaq balaayo ma jirto ilaa ciraaqay ka ku dhalatayna dhihi jireen ciraaq culummada xataa ku dhalatay sidaasay cabiri jireen waxay dhihi jireen balaayoo dhan asal waxaa u ah ciraaq oo muslimiinta ku timaado calaamatulciraaq imaamkii callaamaha ahaa ee reer ciraaq maxamuud shukri alaluusi magaaladiisa ciraaq isagoo ka warrama wuxuu leeyahay walaa bidca fa bilaadu lciraaqi macdinu kulli mixnatin magaalooyinka reer ciraaq balaayo iyo fitan kasta iyada asal u ah saasuu leey ah, hadda waa imaam reer ciraaq wax dhaha balaayo dhan markaasuu daldala oo waxyaaley ka dhacay uu leeyahay kama suulin musiiba inay halkaas uga imaanaan muslimiinta sida ahli xaruuraa oo kale waa khawaarijtii fitnadii jahmi ibnu safaan oo kale oo in badanoo selafka ka mida yihahdeen muslimiinba maahan jahmiyadu fitnadii muctasilada tii waxa weeyaan khawaarijta eh, tii raafidada shiicada dhammaan halkaasay ka soo baxeen wuxuu hadalkaas ku leeyahay gaayat lmaani fi raddi cala nabhani juska labaad safxada boqol afartan isdeed marka sidaasay sariix u tahay oo u caddahay meesha geeska shaydaan ka soo baxayna ciraaqta marka taariikhdii sidaas u cad ama axaadiitu sidaasu caddahay qofku inuu leexiyo dhammaan xaqaa'iqaas waxay tusaydaa inuusan ammaana cilmiya lahayn sheeka markaa wuxuu dhashay kun boqol toban iyo shan hijriyadu markay aheyd u dhashay maxay cabdiwahaab kun boqol toban iyo shan hijriyadu markay aheyd markaasuu dhashay waa saddex boqol iyo labaatan sano ka hor uu dhashay saddex boqol iyo labaatan sano ka hor qaar badanoo waxa waya quburiyiinta ka mida waxay yidhaahdaan shala ma ahane daraadu ahaa maxamed cabdiwahaabo laakiin ayaan darada haysatay waxa la yaab leh horta qofka waxa lagu eedeeyaa ma ahan shalayuu ahaa iyo daraadu aha midna maaha ee waa muctaqadkiisa iyo manhajkiisa iyo camalkiisa tan kaleeto duruqda axmediyada maalan dariiqada axmediyado kale axmed ibnu idriiska ay u abtirsadaan ma dhama laba boqoloo sano hadda ka war ah, ma dhama laba boqoloo sano so uma jeeda marka taariikhda qofka laguma ceebeeyo waa fog yahay iyo waa dhow yahe muxuu haystaa la yidhahdo muxuu ku sugan yahy taasna waa inaad ogaato wuxuu ku magaalada cuyayna oo magaalada riyaad ee caasimada wadanka sacuudiga u dhow magaaladaasuu ku dhashay wuxuu ku barbaaray aabbihiis gurigiis aabbihiisa caalim ahaa qaadina ahaa aabbihiisaa diinta baray oo fiqiga iyo fiqiga xambeliga tafsiirka axaadiista bidaayaadka culumta asagaas baray isagoon toban gaarinuu qur-aanka xifdiyey labiyo toban markuu jirayna imaam ayaa loo cayino imaam ayuu ka dhigay aabbihiis cilmigu aad ugu sabray wuxuuna aad u akri jiray kutubta shaekhulislaam ibnu teymiya iyo ibn ibnuqayim marka dambe wuxuu jeclaabay inuu xajka aado labada xaram ayuu tegey culumadii waaweyneed ee labada xaram joogeen ayuu ka soo faa'iidaystay oo ay ka mid ahayn culumadii ugu waaweynaa ee uu la kulmay asheekh cabdulaahi ibnu ibraahim aalu sayf wa shaykhu lmuxadif muxamed xayaati sindi labadaas oo aad ugu tawjiihiyey caqiidada salafiga iyo inuu laasimo dariiqadii salafka oo a'imo salafiyiin ahaayeen markuu soo laabtay oo uu magaaladiisii iyo aabbihiis ku soo laabtay way guureen qoyskiisii waxayna u guureen xuraymilaa magaalo la yidhaahdo oo ayadoona riyaad ilaa boqol kilomitr wax ka yar u jirta halkaas markuu tagu bilaabay cilmigii inuu nashriyo dadkana ugu yeedho manhajkii nebi maxamed in loo laabto sal allahu calay lagana tago shirkiga iyo quraafada iyo waxyaalaha gadaal laga keenay aad ayuu u maskax badnaa dakiyu ahaa waana cilmi badnaa geesi ku dhiiranna waa ahaa munkarka inkiridiisa basra ayuu martegey basrana waa xarunta raafidada ilaa iyo marka qubuur caabudkii iyo qabri dawaafkii iyo balaayadii markuu ku arkay isma dhihin beledkan waa bered raafido lama hadli kara iska aamus ee waa la qaydiyey oo wuxuu ihi warka jooga warka jooga xabaalo caabudka iska daaye ilaa ay diili tegey inuu ka soo baxsaday ooba uu dariiqa ku dhimo tegay isagoo aad u dhibaataysana nin muslim uu helay ninkiyaa soo qaado o oo keenay meeshu u socday ilaahay buu naasix u rasuulkana naasixu u ahaa muslimiinta dhammaana naasixu u ahaa aabbihiis markuu dhintay dacwadiina uu la jahraayo ayaa horay midhaa dad oo joogayaa go'aansadeen inay haddana dilaan marka gurigiisay u soo dhaceen ilaahay baa ka badbaadiyey kadibna dadkii ala teliy waxa lagu meeshan ka tag faasiqiintu way ku dilayaani kun boqol konton iyo shan markay ahayd hijriyadu oo afartan sano jir uu yahay uu ka tegey cuyayna ayuu ku laaftay cuyayne amiirkeedii cumaan ibnu mucamar la jiray ayuu u tegey dacwadiisa waxyaalaha ilaahay ugu gargaara waxaa ka ahaa qofka shaksiga iyo qofka amiirka isku si ula jiray midna diinta kama qari jirin mid walba inta u tagu jiray ilaahay keligiis caabud nabi maxamed keligiisna diinta ula diin ka dhigo nabiga ku dayo ilaahay baa kuu gargaaraya ilahay u gargaar saasuu dhihi jir marka amiirkaasuu ku laabtay cumaan ibnu mucamar aaduu marka ugu booriyey inuu sharciga ku dhaqo dadka war sharciga dadka ku dhaq oo diinka ilaahay dadka ku dhaq oo xuduudda ilaahay oog oo tawxiidka dadka ugu yeedh asna waa ka yeedha markaasay kulmeen lisaankii tawxiidka ku dhawaaqayey iyo seeftii markaasay bilaabeen geedo la caabudi jiray inay googooyaan salka ka jaraan geedo la caabudi jiray iyo quburo la tuugi jiray ma ay dumiyaan geeda caabudkuna waagaasa dee aad u weynaa qaraa'ibka xaaladdu meeshay maraysay markaad fiirido aadaad ula yaabin arusi tafsiirkiisa ruuxulmacaaniga juska toban iyo sagaalaad safxada toddobaatan iyo afar wuxuu ku soo guriyey qiso la yaab leh xaaladdu meeshay marayday waktigaas xaalad la yaab leh meeshay xaaladdu markaas marayda haddaad aragto wuxuu yidhi waqad naqala liman aiqu bihi qof aan aada ugu kalsoonahay wuxuu ii soo raray ana rajulayni min ahli najd laba nin oo reer najdi ah qabla duhuuri amri lwahaabiy maxamed ibni cabdiwahaab arrinkiisu intuusan soo bixin baynamaahumaa fii masracatin lahumaa beer ay leeyihiin ayagoo dhex jooga id mara bihimaa daa'irun awiilu rijlayni shimbir oo lugadhaa dheer leh aa soo maray ayagoo beertooda iska dhex jooga quraafadaa sayid ah quraafadaa markaa sayid ah markay soo martay labada shimbirta shimbir meesha lagu yiqiin ma aha oo dhulkaas lagu arki jiray meel agtooda ah shimbirta markaasaa midkood midku yidhi maa haada war wux muxuu yii waxaan arki jirnay iyo midna maahane markaasuu yihi laa tarfac sawtaka codkaaga kor ha u qaadin haada rabbuna kan waa rabbigeene halkaasaa la maraya ma waxaasan wasaniyad ahayn iyo sanab caabudi laa tarfac sawta ka edab qaada rabbiga kii kalena waa aaminay sidaas inay saxta markaasuu wuxuu yidhi subxaana ilaahay baa nuqsaaniyo ceeb ka fog maa atwala quraacay armajima dheer ah say waxaas fiirihi waxaas miyaan ahayn sanad caabudin wuxuu leeyahay subxaana ilaahay baa nuqsaaniyo ceeb ka fog maa atwala quraacay waa acdama jarax garba weyn ah ilaahay wuxuu ka dhigay shimbirta halkaas taagan ka war shimbirtaasuu ka dhigay halkaasay marayiin dadku aa dhici karta in soomaalidu heerkaas ma gaarin ah, soomaalidu heerkaas ma gaarin heerkaas wax weyn ugama duunayn qaar ka ah. hay uga duunaayeen qaar ka mida ah. tafriixu lkhaadir wey fii manaaqibi taaji awliyaa se uma soomaaliya lagu laqbay jiray oo isagoo soomaali ku duban aanu hay oo la laqbaynayo qus weyn iyo xaflad weyn laga laqbaynayo waxyaalaha ku qoran shimbir la caabida kama duwan ah, wax uga duwan yihiin male daysan ka liidan bal waa ka gaalnimo badan yihin waxa ku qoran soma jeedin safxadan toban iyo sideedaad waxaa ku qoran fiiriya xataa cinwaankiisa markaad akrido ayaad kafara sanad caabida inay qoreenaad ogaanay fiiri cinwaanadiisa canaawiinta fiiri canaawiinta wuxuu yidhi alkhaamis ammaanta shanaad fii ixyaa'ihi saaxiba qabri noolayntiisii uu noolay jiray waxay ninkii qabriga ku jiray fii mujaadalati alciisawiyi maca almuxamadiy markay dooneen ninka ciisawiga ah oo nabi ciise rumaysan iyo midka nebi maxamed rumaysan waagay doodeen qisadan hore u akrinay w wuxuu leeyahay fiiriya asaadis ammaantiisa lixaad fii kowni ismihi magaciisa cabdulqaadira inuu lamid yahay magaca ilaahay weynanka badan waa ciwaanka ciwaanka kaliya saas sooma jeedid waxaa ku yaala asaabica fii takhliisihi alarwaaxa min qabdati malki lmowt ah. inuu ka faki jiray malakulmowtka nafafyaalka ka dhigi jiray waxaa ku yaala athaamina fii jaclihi lunhaa dakaran gabdhaha inuu wiilal u bedeli jiray abdiqaadir jilani bal tanaan akrino kuwa kale dhowr gooraan akrinaa dhici kartee gabdhaha inuu wiilal u bedeli jiray wuxuu leeyahay nin ayaa u yimid shiik almanqabatu haamina wey manqabada sideedayda inuu gabdhaha wiilal u bedeli jiray wuxuu leeyahay shiika nina u yimid wuxuu leeyahay jaaca rajulun shiik dhihma shiik anaa dhaha ee wuxuu leeyahay isagu jaaca rajulun ila alqowfi alacdam ninaa u yimid gargaaraha weyn waa sheekh abdulqaadir uu ku tilmaama saas radia allaahi canhu uu yidhi markaasuu yidhi hada albaab alcaali qibla اlxaajaat wamaljau najaat albaabkaagan shiiqo waa meesha qiblada baahida iyo danta lala soo aado waa qiblada danta iyo baahida lala soo aado halkee ah axadka danaha lala aadayaa ah allah qul huwa allaahu axad allaahu samad ifadii rabcaalamiin wey wuuu siina u fiirso markaasuu wuxuu leeyahay qibla xaajaat wa marja najaa faana altajiu ilayh anuu asagaan magangala u ninkii anuu albaabkaanaan magangala wa adlubu waladan dakaran waxaana ka rabaa caruur oo wiil ah gabar ma rabo buu leeyahy gabarracaybka laftigiisa dhaqangaalaadu ahay m iyaguna ammaanay ka dhigay markaasuu wuxuu yidhi markuu intaas ninkii yidhiyaa wuxuu yidhi faqaala lahu lqawth gargaarihiyaa wax hadlay wuxuu yidhi dalabtu min allaahi an yucdiyaka maa turiidu fa yucdiika waa kuu weydiiyu waxa aad doonayda rabbio waa ku siiyey gargaaro weyn isagaad eedno rabbiu wax weydiiya waa laisku garxaa hadal si looga gado caamada iyo mangaabta markaas waaa laga dhiga inuu rab wax ka soo dhamaynayo oo wasiir hoose yahay sag iyada laftigeeda dalaal kalaha marka ninkii marka intaas la yidhi bis waa laasimay shiika xadradiis maalin walba inuu yimaado haweenaydi uura yeelatay gabaray dhasho gabar markay dhashay inta soo qaado u keen agta ka dhig u yidhi anigu ku ballan ani adugu gabar kuma anaan ballan waa maxaa gabadhu aniga adugu wiilaan ku ballan saasuu markaasaa shiiku wuu yii shiik dhihi maayo gargaari weynaa leey faqaala lahu lkaws uu yidhi lafiha waadiha ila lbeyt mara inta ku duuduubtid guriga geed mara ku duuduubi adigu guriga geed ad arki doon waa ka soo baxee maruu ku duuduubay gurigu geeyo waa ka rabaysaa waa wiil ah, wiil gabdhuhu wiilasha ka dhigi jir waxaasaa yaalla ma waxaasaa kuwii shimbiraha ka roo ya hay uga rooyi kuwii shimbircadi waxaasaa soo baxay marka markuu shiiku uu la qaylaqaaminayey wa rabbi kaliya hala cabo oo layska daayo shimbiraha iyo qabuuraha iyo dadka dhintoo marka waa u gargaaray waana xoogaysatay haweenay sinaysataa u timid markaasay qiratay sidii nabi maxamed sal allahu calah wasalam haweenayda u timid haamidiyadda aheed sidii oo kale u qiratay sidii nabigu u dilay oo dhagax ugu dilay dhagax loogu diliyo wa dariiqii nabi maxamed sal allahu cala dhagaxiyaa lagu dila mar alla markii dhagaxi lagu dilaa meel kasta la isla qaydiy aa la yidhi ma maantu dhagaxa lagu dilo keen qayladhaan aa baxday xaakimkii axsaa xukumay sulaymaan ibni muxamed aa u soo diray warqad amiirkii cuyayna cumaan ibni mucamar man lam yamlik quutahu lam yamlik qaraarah qofku haduusan risqigiisa isaga kasban go-aan ma leh cidda biisho unbaa go-aankiisa leh midkaas axsaa sanad walba dhaqaala sii jiray amiirkan asa tuuladaanu xukuma kii inta soo dirayuu yidhi ninka aad u gargaartee garab istaagtee shiiqa ah waa inaad dishaa gargaarkiisa maahane ka hadda dadka dhagaxa lagu dilo leh inaad disho wey marka arrintii soo gaartay waa afgobaadsaday amiirkii inuu dilana waa go-aansaday ui shiikow arrintaasa lay amrayaa waa cabsaday wuuu is yidhi xoogaadii kusii jirayuu kaa jaraya mucaawinadii mucaawinadiiuu jaraya marka waa cabsaday wuuus caawinadaa kaa go-ay inuu kugu soo duulana waaba la arkaa kaa xoog roone waa labada maanta dowlado badanoo muslimiinta ka mid ay uga fogaadeen fulinta xuduudii ilaahay iyo inay xugun ka dhigtaan kitaabkii iyo sunnadii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam qolo kastoo meel degan ama koox kastoo meel ka talidaa waxay diinta ilaahay uga cararayaan labadaas un ka baqay cawinabaa lagaa jaraa iyo soo duula labadaasuu ka baq marka wuxuu yidhi orniho iska tag markuu tagay uu mid farisiya daba dhigay inta daba geshid markuu baxo sheegada ku dhuf la dilaana la amray ah, gacantaydu ma qabata laakiin meelahaas markuu marayo sheegada ku dhuf wu iska tegey sheegadana kuma dhufano ilahay baa ka badbaadi dirciyuu tegey markaas wuxuu u tegey alimaam maxamed ibnu sacuud oo dirciyo ka taliya tuulo tuula dhulka u gogo-anya ah, tuulo tuulo tuulo walba amiiray leeda dirciyuu tegey shiiku wuxuu ku tegey nin ardadiisa ka mid oo meeshaa teganaa la dhihi jiray cali ibnu cabdiraxmaan ibnu suwaylin ninkaasuu ku degey ninkaas u karaameeyey meel dejiyey dadkiiba marka koox koox shiika usoo siyaartay kooxda mar inay yimaadaan waa la maqlay ilaah hala tuugay markuu yidhina ilaahi weynaa qabuul u dhigay dhulka markaase aad dadku u aqbaleen ilaa moogtahay fitrada saliimkaahu war ilaahay keligiisa la caabudo way aqbaleen marka dadkiiyaa koox koox ugu yimid ilaa amiirkii marka dirciye u yimid amiirkii laftirkiisa maxamed ibn sacuuda u yimid maxamed ibn sacuuda u yimid markuu yimidne waa weydiiy wuuu wax aad wadaxay dadkii waad ka soo dheeraatay waxaad la qayliyaydo oo aad dadka ugu yeerayda ii sheeg waxay ta yidhi ilaahay keligiisa la caabuyo nebi maxamedna ha la raaco sala allahu calay wasalam diintii nebigu nagu ogaa oo nooga tegay ayadii ha lagu gaabsado waxa gadaal looga daray halaga jaro ah, diinkii nebi maxamed nooga tegay oo dhaxalka ahaa oo nebiga laga dhaxlay sala allahu alay ilaahana abuurayna keligiisa la caabudo cidda kaloo la caabudaha la iska daayo aad ula dhaca oo yidhi hadda haddaad la dhacday diinku nusruu rabaa waa u gargaarta xoolaa xooga leedahay daad u gargaartana waxaan ilaahay ka rajaynaya ilaahay inuu imaam ka dhigo adiga iyo awlaadaadaba oo adduun iyo aakhira layskugu kiin daro ee u gargaar diinkan waa ballan seeftii iyo lisaankii xujada kulmeen mar markaasay rasaail u kala direen meel walba oy leeyihiin qof walbow alla keligiisa la caabudaa go-aanku noqon ee ka hari ilaahay keligiisa la caabudo diinna waa kii nabi maxamed soo dejiyey sal allahu alay waslam ee saxaabadu ka fahmeen kun boqol konton iyo sideed markay aheyd ay dowladda sacuudiga dhalatay xooggeedu halkaasu ka bilowda xooggeedu maalinkaas xooggeedu bilowda sacuudiga la sheegaana waa halkaas waa odagaa ay ku abtirsanayaan nusradaas tawxiidka ilaahay ugu gargaaro labo dirciyo isagoo jooga maxamed ibnu sacuud dirciyuu joogay markaas caqiidadii salafiga ahayd markuu qaatay ayaa ilaahii weynaa nusro siiyey dadkii tawxiidka iyo sunnaduna waa u gargaareenoo waa garab istaageen arda cilmiga aad ugu mamannah ilaahay waa siiyey maxamed cabdiwahaab oo qaar badanna asagu uu dhalay qaar badanna awoowo u yahay qaarna muslimiinta kale ka yimaadeen aaday u faaftay si xawli badan markay arkeenna caalamkii kaleeto wixii joogay ahlu baail ahaa soo weeraray ee shirkiga iyo quraafada u nusray jiray markii qola kastoo soo weerartana alle wauga gargaar alle waa uga gargaari muddo gaabanba aaday u faaftay kadib waxaa dhintay imaamkii maxamed ibnu sacuud oo amiirka ahaa ayadoo najdi oo dhan ay isaga hoos timid oo isagu mas-uul ka yihi majdi dhan waxaa ku wareegay imaaradii wiilkiisii cabdulcasiis ibn maxamed ibnu sacuud isagaa qaaday calankii tawxiidka isagana waxay dacwadii u gaarsiiyey meel aad u fog labadii xarama haddana soo galeen ilaa yaman qayb ka midu ay soo gashay xuduudda shaamna ay gaareen xuduudda shaam jaziira carabiya agarkeeduna oo ayaga soo hoos yimid waktigaas kadib ayaa shiiku dhintay ayadoo jasiiratulcarab agarkeedii raayadii tawxiidku ka babanaya ilaahay keligiisa la caabudo laga leeyahy xuduudda alle laga oofinayo wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo lix markay hijriyadu aheed isagoo sagaashan iyo ko sano jira sagaashan iyo ko sano jir ilaahayna indhihiisa u qaboojiyey oo waxuu ku farxa tusay ilaahay subxaana wa tacaala kutubo badan ayuu alifay shiiqa raximahullah tafsiir leh fiqi leh towxiid leh siiro leh waxdi leh waxaa jira iyagoo dhammaan laysku daabacay oo jaamacatu alimaam maxamed ibnu suud jaamacadda ku magacaaban ee riyaad ku taalla ay daabacday oo la yidhaha mualafaat sheekh maxamed ibn cabdiwahaab badan oo kamida waxay ku jirtaa duranu saniyaat oo maktabadana yaalla oo kutubtiisa kamida ah. kutubta ugu nacfiga badan ee mualifay kitaabkaana kamida ah kitaab tawxiid ee ahlcilmigu yidhaahdeen baabkan kitaab lamida ah lagama alifin usuulu alaata ka mida hore usoo laqbaynay kashfu shubahaada ka aan hore usoo laqbaynay masaa'iluljaahiliya kitaab aad u faa'iido badanaa ka mid a mukhtasaru siirati ibni hishaama ka mid a usuulu sita ah ka a ah, oo hore usoo laqbaynay kitaabka shuraax badan ayuu leeyahy oo sharaxday shuraax aad u badan ayuu leeyahy ugu weynaa ee ugu horeeyey waa sharaxii uu sharxay sulaymaan ibnu cabdillaah ibnu sheekh maxamed ibn cabdilwahaab oo uu awoowo u yahay kitaabka la hahdaa taysiir lcasiizi kaasaa ugu weynaa kuwi ugu horeeyey kadib waa dhici kartaa kuwo kale oo kasii waaweynba in la alifay kitaabkaas kitaab aad u ballaaran oo aad u cilmi badan weeye laakiin ilaahii weyna ma qadarin dhammeeyo baabu maa jaaa fii munkiri اqadar baabkaas dhexdiisu ku dhintay oo waa la dilay isagoo soddon iyo shan sano jira imaamkaas caalim oo muxadis ana ah ibraahim baasha ayaa dilay markii la qabsaday dhulkii oo dhan oo kuwii tawxiidka la dagaalamay ay qabsadeen aa la soo xiray asagoo maxbuus ah markaasaa agtiisa lagu garaacay waa maxbuus ninkii ciidanka watana meeshaanu jooga markii kabankii la garaacay yidhi xaaraam weeye hala jooji da waxay xihan yahin waa maxbuus xaaladaasu munkarka inkira macruufkana amra antana waxa weya anagoon cid aan u xirxirannahay aan laaragaan war munkarka hala inkiro dadka iyaga aan ku kari lanahay soma marka masagii halka noogu xirxiran weli wadaa arintii hala dilu yii rasaasaa lagu jarjara lagu dil sharaxaas aad u qiimaha badan ayaa waxaa go inuu dhammaystiro xoogaana soo qulaaseeyo soo yareeyo sulaymaan in adeerkiis cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu shaykh ibn maxamed cabdiwahaab waa ilmaadeer labadoodu nina waa sulaymaan ibn cabdilaahi ibn muxamed nina waa cabdiraxmaan ibn xasan ibn muxamed oo caalim asna ahaa oo magaalooyinka markii la qabsaday u cararay dhanka masar oo xagga wax ku soo bartay wuxuu markaa sameeyey cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkan ah fatxulmajiid sharafta furideedii ilaahayna waaba ka dhigayo ismun yudaabiqu lmusama ayuu noqday ilaahay sharaf badanuu ku furay kitaabkiina waa soo kulaaseeyey waana dhammaystiray qabuul ah ilaahay u dhigay caalamkana aad ugu faafay jaamacado badan iyo macaahid badanna waxaa looga dhigay muqarar laakiin dabcadihiisa inta badan akhdaa oo madbaci ah iyo saqdi ayaa ku jira waxaa ugu horreeye si fiican u taxqiijiyey adoctor alwliid ibnu cabdiramaan aal urayaan alweliid ibnu cabdiraxmaan aala furayaan taxqiiqiisa kaasaa ugu saxnaa jiray oo taxqiiq oo si fiicanna u taxqiijiyey laakiin isaga laftirkiisu saqdi iyo akhdaa kama marnaan kadib usaama ibnu cadaaya alcutaybi ayaa taxqiiq kale u celiyey saqadaadkii kaas ku dhacayna dhammaystiray oo saqadaadkii soo haleeshiiyey marka nuskhada labaad waa nuskhadaas usaama uu waxa weya taxqiiqeeda leeyahay iyo tacliiqeedkeeda oo daarulfurqaan ay daabacdo labada mujallo lagu daabacay labadaas nusqaa xoogaa ugu saxsaxan marka la fiidiyo intaasaan insha allaahu saaka iskaga gaabinaynaa iska bilowa matniga kitaabu tawxiid baana akri doonaa insha allah kitaabka oo fatxulmajiidkana waxyaala yaryaraan ka akri doonaa kitaabka shuraaxdiisa ugu faa'iidada badan waxaa ka mid ah sidaan sheegnay taysiir alcasiiz alxamiid fatxulmajiid waxaa asna aad kitaab u faa'iido badan ah alqowl اmufiis calى kitaabi twxiid oo shee maxamed ibnu saalex alcuthaymiin uu leeyahy oon kitaaban looga maarmin kitaabkan weliba ah insha allahu asaga laftigiisana waxbaan ka sheegi doonaa marka labada kitaabba ardaygu kama maarmo qowl mufiidka iyo fatxulmajiidka wallahu subxana wa tacala alam sal allah ala nabiyina